بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا كن فاصل أسباب سجود السهو halmaanka sujuudiisa sujuuddiisa asbaabteedu arbacatun afar weeye al awalu kan koobaad tarku bacdin bacdi ka tegitaankii weeye bacdiga oo min abcaadi salaati salaada abcaadeeda ka mid ah aw bacdilbacdi bacdigii wax ka mid ah ka tegitaankiisa weeye athaani kan labaad oo asbaabta sujuudu sahwiga ka mid ah ficlu maa shay samayntii weeye shayga oo yubdilu uu burinayo camduhu shaygaa kaskiisu uu burinayo walaa yubdilu uusan burinaynin sahwuhu shaygaa halmaankiisa idaa goortii ayuu sujuudu sahwi la imanayaa facalahu shaygaa uu sameeya naasiyan xaala kownii naasiyan isagoo ishilmaansan athaalidu kan saddexaad naqlu ruknin rukni raritaankii weeye rukniga oo qowliyin qowl loo nisbeeyey xaggee buu u rari ilaa hayri maxallihi ruknigii meel uusan lahayn ayuu u rari alraabicu kan afraadee asbaabtii sujuudu sahwiga ka mid ah iqaacu ruknin rukni dhicitaankii weey rukniga oo iyo riditaankii rukniga oo ficiliyin ficli loo nisbeeyey maca ixtimaali ziyaadati dheeri iyo ku daritaan ka suurtagalteed iyadoo lala qabo ayuu dhacayaa ruknigii faslun abcaadu salaati salaada abcaadeedu sabcatun toddoba weeye attashahudu atixiyaadka weeye alawalu ee hore wa qucuuduhu atixiyaadka koowaad fadhigiisa weeye waasalaatu ku sallin weeye cala anabiyi nebi moxamed salawaatuullahi rabbi wasalaamu calayh lagu salliyo fiihi tashahudka gadaashiisa waasalaatu ku sallin weeye cala alaali aalkii lagu salliyo fi tashahudi alakhiiri fiida bimacnaa macaka bacdaka macneeyo bacda atashahudi atixiyaadka gadaashiisa tashahudkii iyo alakhiiri ee dembeeyey waalqunuutu qunuudkii weeye wa qiyaamuhu qunuudka istaagiisa weeye waasalaatu kusallin iyo wasalaamu waxaa weeye salaamid cala annebiyi nebiga la salaamo sala allahu calayhi wasalam iyo wa aalihi aalkiisa iyo wa saxbihi asxaabtiisa fiihi qunuudka gadaashiisa bacdika macneh faslu halkan wuxuu oga waramayaa asbaabu sujuudi sahwi fasalka kalena sabab baan u raacinay leanna fasalka dambe dhammaantii wuxuu ka farcamayaa asbaabta sujuudu sahwiga sababka koowaad sujuudu sahwi asbaab baa keenta afar buuna sheekhu inooga sheegay qof aan sujuudu sahwi aqoonina dadka inuu imaam u noqdo waa khalad haddii kale salaadda waa lagu dhexadrayn wax badan baa khaldami xaqiiqatan markuu markuu halmaan uu ka dhaco wuxuu sameeye ma garanayo waxaa laga yaabaa halmaan aan sujuudu sahwi keenaynin intuu la yimaado sujuudu sahwi salaaddiisii dhan inay ka kac noqoto waxaa laga yaabaa meel sujuudu sahwi looga baahnaa inuuna sujuudu sahwi uusan la imanin idan qofka imaamka ah xaqiiqatan asbaabtan aad bay u adag tahay ama ay ugu habboon tahay in uu barto oo si fiican welibana uu u sugo sujuudu sahwigu xukun ahaan waa sunna mu'akada markii waa sunna mu'akada la yidhaahda haddii qofkii intuu sahwi ku dhaco kadibna sujuudu sahwi uusan la imaanin salaaddiisii haddee wax dhibah uma keensanayso marka sunna mu'akada unbuu ka tegey ee waajib ma oh inayna waajib ahayn waxaa kugu daliilaha iyadu waa bedel kan ay ka bedelan tahay ma ahayn waajib wailaa rukni iyo shay waajibah kutubta kalena ugu tegi doonaaye qofka haddii uu ka tago rukni min arkaani asalaa sujuudu keligii baan ku soo kabi war soconaya ma aho ilaa inaad la imaato mooyeen idan kii ay ka bedelnayd haddii uu sunno yahay iyaduna waa sunno uun laakiin waa sunna mu'akada wey waa bacd yacni aan dhaho shayga ay bedelka ka tahay baa bacdi noqonaya ama kuwan kale ee soo socda ka mid noqon sujuudu sahwigu sabab kasta oo ku yimaado ama shaki ha ku yimaado ama ziyaada ha ku yimaado ama naqsi salaaddii ku dhacay ha ku yimaado midkuu dooni ha ku yimaadee madhabka shaaficiga waxaa weeye inuu qabla salaam yahay labada sujuudoodba inay qabla salaam yihiin inaan la kala qaadqaadayn sujuudu sahwigu wuxuu yidhi sheekhu asbaab afar ah ayuu leehay sababka koowaad wuxuu yidhi tarku bacdin min abcaadi الsalaaة aw bacdi اlbacdi qofka haddii uu ka tago bacdi min abcaadi الsalaa ah wuxuu ku kabayaa sujuudu sahwi abcaad salaaddu waxay leedahay baynu dhahnay shuruud arkaan abcaad iyo hay-aad bacdi abcaaddii ka mid ah hadduu ka tago qofka sujuudu sahwi buu ku kabi su-aashu waxaa weeye abcaadu salaam maxay tahay waxaad u gudbi fasalka fasalkan ku xiga abcaadu salaa sheekhu wuxuu yidhi waa toddobo ka koowaad waxaa weeyaan altashahud alawal atixiyaadka koowaad kowdheh taxiyaadka in loo fariista laba dheh nebi moxamed salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi in lagu salliyo saddex soomoo tixiyaadka dambe in nabiga sal allahu alayh wasalam lagu salliyo arkaantiibuu ka mid ah soomo laakiin aalka in lagu salliyo allahuma salli calaa muxammadin intaa waa rukni wa calaa aali muxammadin inaad dhahdo waa bacdi min abcaadi isalaa waa afar saddexna qunuudkay ka soo bixi toddobaay noqon marka waa qunuudkii iyo allahuma diniya akhritaankeedii weeye iyo istaagiisii inaad nebi moxamed salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi iyo aalki iyo saxaabada aad ku salido qunuudka dhexdiisa saddexna halkaasee ka soo bixi afar rawata toddobadaas ayaa abcaadu salaad la yidhaahdaa waxay ka dhigantahay waa sunanka mu'akadka aha haddii aad ka tagtana sujuudu sahwi ayaad ku kabaysaa sababka koobaadna weeyo tarku bacdin min abcaadi الsalaa wuxuu yidhi sheekhu isagoo kii koobaad sii wada aw bacdi اlbacdi bacdiga dhan muusan ka tegine bacdulbacdi buu ka tegay yacni tashahudka waa bacdun oo min abcaadi الsalaa tashahudkii qofkii wuu akhriyey laakiin wax ka miduu ka tegey waxay yidhaahdaan ama kelimuu ka tegey ama xaraf buu ka tegay bacd wey weeye yacnii min acbaadi salaa ah qayb ka mid ah ayaa ka tagtay sujuudu sahwi ayaad ku kabaysaa qunuudkii haddii wax ka mid ah aad ka tagta xaraf ka mid ahaa ama kelime ka mid ah haddaad ka tagto waxaan aynaa bacdi dhan maada ka tegine bacdi bacdigii baad ka tagtay waxaa lagaaga baahan yahay <clears throat> sujuudu sahwi inaad ku kabta ayaa lagaaga baahan yahay sababka koowaadna waa kaa sababka labaad abcaadu salaa tashahudka waxaa ka mid ah koobaad soomo maalin maalmaha ka miduu ah nebi maxamed salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi isagoo saxaabada salaada duhurka tujinay ayuu ka tegey kadibna laba sujuudu sahwi ayuu ku kabay culimadu waxay dhaheen soo bacdi ma oho soomuuna ka tegin nabiga sal alla alay wasalam sujuudu sahwi baa lagu kabay qis calaa daalika intii kalena uga qiyaas qaso abcaadu salaadoo dhan haddaa ka tagto sujuudu sahwi inaad ku kabto ayaa lagaaga baahan yahay waxaa labeeya asbaabta oo sababka labaad ah ficlu maa yubdilu camduhu walaa yubdilu sahwuhu idaa facalahu naasiya waxaa jira ashyaa haddii salaadda aad kas ula imaato adigoo ku jira salaaddii way jabi haddaad laakiin kama iyo sahwi iyo isilmaan aad ula timaado salaaddii ma jabayso shayga xukunkiisu sidaa uu yahay haddii aad adoo halmaansan aad la timaado sujuudu sahwi ayaad ku kabaysaa tusaale aan sheegno tusaaluhu waxaa weeye cunitaan yar iyo hadal yar iyo tu kalaan ku dari doono iyo amtilo fara badan baa jira qofku haddii hadal yar uu ku hadlo salaada dhexdeeda kasna uu ugu hadlo salaadiisi way jabi laakiin hadduu istilmaan oogu hadlo salaadiisii ma jabayso hadduu marka isagoo salaaddii ku jira isagoo naasi oo isilmaansan uu sameeyo salaadda ma jabaysee sujuudu sahwi ayuu ku kabaya waxaa kale waxaa hadalka yar kaamo socnitaanka ahayd hadalka ma hadalka yaridiisa culimadu waxay leeyihin curfigaa loo celin culimadu waxay leeyihin ma tiraa la sheegi culimadu waxay leeyihin madhab ka mid a ah afar weeye culimadu waxay leeyihin ma lix yacni lix kelimo ama afar kelimo cunitaanka yarra waa sidoo kale isagana curfigaa loo celin bay dheheen marka qofku hadduu wax yar cuno salaada isagoo ku jira oo ishilmaansan salaadiisii ma jabayso had laakiin kas hadduu xabba timir ah u cuno salaadiisii way jabtay idan hadduu taa salaada ku dhex cuno cunitaankaa yar sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa waxaa la mid aha haddii uu ku daro rukni ficli ah arkaantii ficligaa soo lama garanayo meeqay ahayn lix rukni ka mid ah haddii uu ku daro waan kala qaadaynaa hadduu kas oogu daro tusaale ahaan aan dhahna sujuud laba sujuud buu sujuuday leanna ragcad kasta maxay lahayd laba sujuudood sujuud saddexaaduu ku daray waan fiirinaynaa ma kas buu oogu daray haa salaaddiisii way jabtay ma sahwiyuu oogu jaray ayuu oogu daray haa salaaddiisii ma jabine sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa leanna waxaa weeye ficlu maa yubdilu camduhu sujuud saddexaad walaa yubdilu sahwuhu idaa facalahu naasiyan waxaan ka rabnaa sabab min asbaabi sujuudi sahwi ayaa la helaya sujuudu sahwi ku kab ayaan dhahayna sababka saddexaad waxaa weeye naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxalihi wuxuu qofkan sameeyey rukni qowli ah markaan arkaanta bilaabeynay tafriiqii ama taqsiimkii ayn samaynaynay arkaanun qowliya wa arkaanun ficiliya wa arkaanun ictibaariya wa arkaanun macnawiya wa arkaanun eesh qalbiyi hadday ina kafaynaysaa yani taqsiimkaas wax badanna inagaga filaan naqlu ruknin qawli lanna qawli markii la dhaho rukni qawliga ah, intii baa soo xasuusan sooma shan rukni ficliga ah markii lagu dhaana lixdii baa soo xasuusan sooma qofkan wuxuu sameeyey rukni qawli ah ayuu meeshuu lahaa mooyeen meel kale ayuu geeyey sujuudu sahwi ayaa looga baahan yahay hadda hamoodin arkaanta qawliga maxaa kamid mid ah qira'at lfaatixa sooma ka horan qofkan qiraa'at lfaatixa istaaggii muusan ku akhrinin ee xaggee u raray rukuuciibuu u raray sidaa lagama wado masalada sayta lanna saa laga wadi lahaa waxaa ka dhihi lahaa qiraa'at laga tegay oo fii maxalliha lagaga tegay haddana salaaddii aysan jabin waxbana kama jiro waxaa laga wadaa naqliga bimacnaa qiraa'a un weeye yacnii maalan faatixada meesheedii baa waad ku akhriday markaad rukuucii soo gaadhae subxaana rabbi alcadiim lagaa rabay waawad isilmaantay waxaad samaysay kadib faatixadii baad dabada u qabatay isilmaan bes maah kas hataa haddaad u samayso adoo faataxadii adoo rukuucdii ku jira haddaad faatixadii dabada u qabato xitaa salaadaadu ma jabayso camdan wa sahwan haddii aad rukuucda ku akhrido faatixadii waxaan dhahaynaa sujuudu sahwi ayaa lagaaga baahan yahay salaadaadiina ma jabayso sahwan waan gartae camdantu maxaa weeye camdantu ma jabayse sujuudu sahwi baad ku kabay laakiin waxaan fiicnayn baa samaysay idan naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxallihi markaa naqlu ruknin qowliyin dhaho <clears throat> maxaa baxay naqlu ruknin <clears throat> ficliyin haddaad rarto rukni ficli ah meeshiis inaad ka rarto meel kale u rarto waan fiirinaynaa ma kas baa u rartay mise halmaan baa u rartay haddaa halmaan u rartay salaadaadi ma jabin haddaad laakiin kas u rartay salaadaadii way jabtay tan laakiin camdan wa sahwan salaadaadi ma jabin labadana sujuudu sahwi ayaa lagaga baahan yahay naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxallihi arkaanta qowligaa meeqay ahayd arkaanta qowliga shan kow takbiirat alixraam qiraa'at alfaatixa atashahud nacam atashahud alakhiir wasalaatu cala nebi sal la alay slam fiihi wasalaam assalaam soomaa arkaanta qowliga een ka warramaynee ku tadbiiqsamaysa naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxalli takbiirat lixraamkana ka reeb waxaad kaloo ka reebtaa salaamta u dambaysana ka reeb saddexda kaley ku tadbiiqsamaysaa oo naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxallihi laga hadlaya takbiirtii iyo tasliimtii bal iyaga ka waran iyaga waan fiirinaynaa qofku allaahu akbar uu la yimaado takbiirat lixraam fii hayri maxalihi uu kula yimid labaan u kala qaadaynaa inuu isilmaansan yahay inuu ka siiy hadduu kasii la imanayo dee hore jabtay hadduu salaad kale xidhanaya sooma hadduu isilmaansan sooma sujuudu sahwi buu ku kabi salaamtana waa sidoo kale ma kasbaa maa sahwibaa sababto waxaa laga yaabaa atixiyaadka dhexaadoo ku jira inaa intaas yar halmaanto asalaamu calaykum aad dhahdo asalaamu calaykum haddaa kasu dhahdo salaaddaadi jabtay hadday wax ka dhiman tahay oy kas ahayd sahwi ahaydna salaadaadii sii wado sujuudu sahwina ku kab sooma idan naqlu ruknin qowliyin rukni qowli oo dhan ma aho waa qira'at alfaatixa iyo tashahud alakhiir iyo asalaatu cala nabi sal lay slam fiihi saddexdaasaa soo gudagelaysa naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxallihi waa sababkii saddexaad ee asbaabta sujuudu sahwiga ka mid ah sababka afraad waxaa weeye iqaacu ruknin ficliyin maca اxtimaali الziyaada rukni ficliha arkaanta ficliga waynu naqaanaa sooma rukni ficliha ayaa dhacay adiguna kaa dhacay waad la timid markaa aad la imanaysayna war ma ma zaa'id baa mise zaa'id ma oha ayaa suurtagal ahayd ood ku shakisanayd waxaad la imanaysaa sujuudu sahwi tusaale ahaan waxaa weeye waad sujuudday markaa sujuuddada soo kacday yaa waxaad dhahday inay sujuudan ma sujuuddii dambey ahayd oo tii labaad aha mise hal sujuudun baa sujuuday waad sujuudi soomaaho sababtoo waxaad ku dhisi yaqiinta oo cala alaqal ah sooma oo hal inaad sujuudday ah tan aad sujuudaysay waxaa rukni ficli ah waay sooma markuu dhacayeyna muxuu dhacayay adoo leh mazaa'id ba mise zaa'id ma xitaa haddaad kusoo dhex xusuusato sujuudda dhexdeeda adiga inay tahay tii saddexaad waxaan dhahaynaa sujuudu sahwi ayaad la imanaysaa ood ku kabaysaa markaan dhahay iiqaacu ruknin ficliyin rukni ficli ah maxaa baxay iiqaacu ruknin qowliyin maca ixtimaali aziyaada yacnii faatixadii markaad dhamaysay wala daalin xoogo yar joogta mas horta faatixadii ma akhriyey mase maba akhriyin maxaad samayn waxaad hubtaad ku dhisi somo oo ah inaad waxba akhrinin somo maxaad samayn faatixadii waad soo bilaabi haye sujuudu sahwi ma la imise la iman maysid la imanaysid sujuudu lama imanaysid sababtaa waxaan rabnay iqaacu ruknin ficliyin ee iqaacu ruknin qowliyin maca ixtimaali ziyaada min asbaabi sujuud ka mid ma oho min asbaabi sujuudi sahwi ka mid ma oho idan afarta inaad sidaa u fahamta ayaa muhiima kutubta kale marka inoogu imaato masaladan asbaabu sujuudi sahwi ahaa masale waxay leedahay maa bacda laqwi matruuk la dhaho laakiin meesheedaan ku gaarinaa lianna maynaa marin rukni laga tegey aslan sujuudu sahwi baa lagu kabi mise isagii baa lala iman horta isagii baa lala imanaya sujuudu sahwi see loogu kabi kadaalika goormaa lala iman isagii inta u dhaxaysa masaa'il fara badan bay sujuudu sahwi leedahay qofkaan aqoonina ummadda yuusan hormarin xaqiiqatan hadii kale wuxuu tujiyey ma garanaya salaadaha qaarkood sidii ku dhacday halsha waa inaad ogaato muhiim ah gabagabadii iyo gunaanadkii asbaabu sujuudi sahwi oo ah haddii qofkii salaadii uu ka baxo kadibna uu ku shakiyo war faataxadii ma akhriday mise maada akhrinin haada shaku laa yu'ahir bay dhaheen culimmadu markii aad camalkii dhammayso haddii aad ku shakido ta'hiir ma yeelanayso allaahumma laba xukun bay ta'hiir ku yeelan ama laba rukni oo arkaantii ka mid ah waa niyada iyo takbiiratulixraam haddaad labadaa ku shakido inaad la imaatay dee salaadba kuma jirin kowkow ka soo bilow ka dhigan tahay ashaku bacda alcamal laa yu'ahir kadaalika shakiga wuxuusan dhib u keenaynin qofkii shukuukudiisu ay fara badnayd sooma waashaku bacda alficli laa yu'ahiru wahaakada ida ashukuuku takhuruu sooma idan afartaas ayaa asbaabu sujuudi saawiya faslun abcaadu salaa sooma isaga waynmu maray sababto a ah tarku bacdi min abcaadi salaa halkaasaynu ku sharaxnay amaa qunuudka ma bacdi min abcaadi salaa aha bacdi markaan ku kuleeyahy waa sunna mu'akada qunuudka laga hadlaya waa qunuudkee waa qunuudka salaada subax iyo qunuudka sanadka dhan miyaa witirka mise nisf nisfiga dambe ama shan iyo tobanka dambe ramadaan baa lagu qeydi culimmadeennu madhabka shaaficiyada labada qowl qowlba way dhaheen idan qunuudku ma la qunuudi mise lama qunuudayo waa la qunuudi madhabkeenu ku taallaa sooma madhab keligii ma ee eh, meelkiyadu xataa way la wadaagaan in kastoo yahay intaan la rukuucin ka hor maxaa xadiidoo loo hayaa xadiid baa loo hayaa imaam nawowi imaam daara qudni albayhaqi xasanow maxaa la dhihi jiray ninka le alxaafid ibnu xajar rag badanay maxaa la dhihi jiray u tafaxayteen baa jira insha allahu laakiin meelahoodan ku faahfaahin doonaa daad madhabka xambeliga aad iska haysatana dee waa sideeda sooma almuhim xadiidkaa laisku haystaa xadiidkaa mar baan ka hadli doonaa kutubta kale markaan gaarna laakiin kitaabka waa safiine jamiil faslun tabtulu way burtaa asalaatu salaaddii way burtaa biarbaca casharata afar iyo toban bay ku burtaa khaslatan oo min khaslatin arrimo ah bilxadai xadad bay ku burtaa wa biwuquuci najaasati najaaso dhicitaankeed ayay ku burtaa in lam tulqa haddii aan la tuurin weeye xaalan isla markaaba min hayri xamlin iyadoo oon la xambaarin wankishaafu alcawrati cawro faydmata ayay salaaddii ku burtaa in lam tustar haddaan la asturin xaalan isla markaaba wanudqi hadal bay ku burtaa bixarfayni laba xaraf lagu hadlo aw xarfin ama hal xaraf lagu hadlo xarafka oo mufhimin wax fahansiinaya camdan caamidan xaala kowniga caamidan isagoo u kasaya wa bilmufatiri kii soonka jebinayeyna salaaddii wuu buriyaa camdan caamidan xaala kowniga caamidan isagoo u kasaya wa ukli cunitaan ayay ku jabtaa salaaddii ay ku burtaa cunitaankii alkathiira ee badnaa naasiyan xaalu yahay isagoo ishilmaansan wa halaatu xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq ayay salaaddii ku burtaayee ku jabtaa saddexda dhaqdhaqaaqoo mutawaaliyaatin xidhiidha walow sahwan halmaanba ha ka ahaadaan saddexda dhaqaaq walwathbati bootintiibay salaadii ku jabtaa bootintii alfaaxishati ee foosha xumayd waddarbati garaacitaankii ayay salaaddii ku jabtaa darbadii almufridati ee xadgudubka ahayd wa siyaadati ruknin rukni daritaankii ayay salaadii ku jabtaa rukniga oo ficliyin ficil loo nisbeeyey camdan caamidan xaalu yahay mid u kasaya wataqadumi hormar calaa yay ku jabtaa salaadii calaa imaamihi imaamkiisa uu ka hormaro biruknayni laba ruknina uu kala hormaro labada rukn oo ficiliyeyni ficil loo nisbeeyey watakhallufi bay ku jabtaa gadaalmar bihimaa labadii rukni lalaga gadaalmaro imaamkii bikayri cudrin cudurdaar la'aan wa niyati qadci salaati salaadda jaritaankeeda niyadeeda ayay salaaddii ku burtaaye ku jabtaa wa tacliiqi qadcihaa niyada goynteeda xidhitaankeeda bishay-in shay lagu xidhanna salaaddii way ku burtaa waataradudi noqnoqosho fii qadcihaa niyada goynteeda in lagu noqnoqdana salaaddii wey burisaa iyo jebisaa halkan sheekhu wuxuu ka hadlayaa salaaddii in wax badan soo ilaalinay oo jabaysa arrimana ku jabaysa arrimay ku buraysaa wuxuu ka warrami doonaa marka afar iyo tobankan shay uu ka warrami doono waxay isu dhex yaallaan qayb aslan salaaddiiba aysan guntamaynin marka horeba oo guntankii salaaddiiba diidi iyo qayb intay guntanto kadibna salaaddii ay jabayso ay burayso salaada uu ka warramayo salaaday dooni ha noqoto xitaa culimmadu waxay ku darayaan sajdadaa atilaawa iyo shukriga iyo salaatu uljanaaza kuwaasoo dhan bay ku darayaan salaadda afar iyo tobankan arrimood bay ku burtaa waxaa kow ahaa xadad qofkii salaaddii isagoo ku jira hadduu xadad ka yimaado xadadka waynu naqaanaa axdaatuna labay ahayd xadad asqar iyo xadad akbara xadadka asqarkaana wuxuu ahaa maa awjaba alwudu xadadka akbarkaana wuxuu ahaa maa awjaba alqusl xadadkuu dooniba ha ahaadee haddii qofkii uu xadad ka yimaado waxaa weeye salaaddiisii way jabtay hal qof muuna xadadku ka jebinaynin waa qofkee qofkii daa'imulxadadka ahaa jamiil waxaa laba aha oo salaada buriyoo jebiya biwuquuci الnajaasati in lam tulqa xaalan min gayri xamlin qofkii najaaso haddii ay ku dhacdo isagoo salaaddii ku jira salaaddiisii way jabtay allaahuma hal mar baa laga soo reebay waa goorma waa markuu najaasadii iska tuuro isla markiiba kow wuu iska tuuray laba waa isla markiiba saddexna muuna xambaarin intaa haddii la helo salaadiisii maysan jabin maysan burin meeshan fiqi baa marka ku jira nijaaso qof ku soo dhacday hadduu faqi yahayna salaadiisii wuu badbaadsan hadduusan faqi yahayna salaadiisii way ka jabi sidee way ka buri sidee waxaa weye nijaasadii baa ku dhacday meelahanay kaga dhacday hadduu intuu saa u qaado uu iska tuuro anta xaamil nijaasa tahay waad xambaartay mar haddaad xambaartayna salaadaadii ka kacday haddaad laakiin saa isooga tuurto salaadaadii way ku jirtaa nin fiqiyaata oo salaaddiisa ilaashanaya idan aday kugu xidhanta lamana rabo inay xoogay sii taallee isla markaaba waa inaad tuurto waana inaad xambaarin soomo mar waxaan dhahnay meesha waxaan ku sheegnay masale aan soo marray halkay ahayd yaa qofay salaadu ka jebi baa jira isagana iskama jebinayey wax kale ayaa ka jebinayay axsant axsant jamiil qof mustajmir ah najaasa macfuwaa jirta isaga loo cafiyey qofka mustajmirka ee soo dhagaxyeystay haddii intuu kugu xigo kadibna lugta uu saa ku saaro xaamil nijaasaa tahay salaadaada ka kacwey waxaan dhahnay ilmaan la xambaaraya bambaska qaba ayaana salaada xaamil nijaasa noqon ka kaco sooma waxaa la mid ahoo dhacda oo jirta iyadana qof maalan yaa isbitaalka jooga maalan waa la baarayaa saxaradiisa iyo la baarayaa wax yar baa lagu soo waxyaa sooma qururo dayarta ah adoo qururadii jeebka kugu jirto yaa salaadii la aqimay kadib masaajidkaas ka soo aada waa gashay anta xaamil nijaasaa tahay sooma salaadaada waxba jirto sooma idan waxaa la rabaa najaaso qofkii haddii ay taabatoy ku dhacdo salaadiisii way buraysaa haye qofkaa salaadiisa yeesh way burtay shuruuddaasaa ku xidhan laakiin mubdilka saddexaad waxaa weeyaan inkishaafu alcawrati in lam tustar xaalan tanna waxaa weeye cawradii oo faydanta ereyga u fiirsa uu sheekhu tacbiirka uu isticmaalayo waa tacbiir daqiiqa ah, inkishaaf buu yidhi haddaa adi fayda meesha kuma jirto kashfi farqun bayna alkashfi eesh walinkishaaf cawradii inay iska faydintaa ayaa la rabaa yacni markaysan salaadii markay yeesh salaadii hadday kashfi tahay shuruud kuma xidhna iyada laakiin inkishaaf hadday tahay inkishaafka maxaa keeni kara qofkii oo dabayl iyo wax ay ku dhabatay kadibna maradii sidaa ay oo qaatay ooga qaaday waxaan fiirinaynaa isla markiiba ma asturay meeshii cawrada ahayd mise ma asturin hadduu isla markiiba asturay salaaddiisii wuu sii wadan hadduusan markiiba asturina salaadiisii way jabtay laakiin masaladan waan soo sheegnay waan soo baraarujinay iyadana wax ku saabsan markii cawraadka aynu ka soo hadlayna khaasatan qofka rajulka cawradiisa oo maa bayna surrati warukbati markaan ka soo hadlaynay waan baraarujinay qofka haddii uu u kaso sabab waa u kasi finaanad yar buu qabaa shaati yar buu qabaa sarwaalkiina hoos buu usii daayay fashion iyo waxbuu watay iyuu rabe kadibna cawradiisii meeshii ugu xumayd buu fashion iyo modhal uu ku raadinayaa sooma waxaa dooni ku raadi adeeg ku taallaa bal meeshii u ku raadi laakiin anagu salaadii baa na khusayse salaadaadii way jabtay sababtoo mutacamid baa tahay masaladan loo fiirin maayo inkishaafi alcawrati lam tustar xaalan maanta dhan wuxuu samaynaya uu isku celcelinaya maradii sooma uu isku celcelinaya waxaa dooni isku celceli hal mar hadday bannaanaato ka kacay limaada liannaka eesh liannaka mutacamid markii hore aad ka soo baaraan degi lahayd sooma jamiil wainkishaafu alcawrati in lam tustar xaalanna waa mubdilka saddexaad weeye waxaa kaloo salaadii burinaya oo afreeya annudqu bixarfayni aw xarfin mufhimin camda qofkii haddii uu hadlo salaaddiisii way jabi cumuumkaa un ma oho waan kala qaadaynaa muxuu ku hadlay laba xaraf hadduu ku hadlay ma mufinbaa ma hayru mufinbaa u fiirin mayno hal mid baan fiirinaynaa maxaa weeye ma kas buu ogu hadlay mise saahi buu ogu hadlay weye hadduu kas ogu hadlayna salaaddii way ka jabi oo way ka buri hadduusan kas ogu hadlinna salaadiisii ma burayso aw xarfin mufiminna iyaduu la socdaayo qofkii haddii uu hal xaraf ku hadlo salaadiisii waxaan fiirinaynaa xarafkaan fiirinaynaa intaanaa kas fiirinayn maxaan fiirinaynaa xarafka mufhimya mufhim mise ma oho hadduu mufhim yahay wax fahansiinayo waxaan dhahaynaa salaadiisii way jabtay hadduu kas ula yimaaday xarafka mufhimka ah luqa carabiyana way leedahay luqa soomaaliyana way leedahay sooma luqa soomaali waxaa loo qaadaa shiibani iyo shaqal sooma shaqalku yani xaraf maya xaraf unbuu raacaa sooma hal xarafu waxaa jira shaqal un uu raaco laakiin haddana wax ku tusinaya halkaa xaraf baan kolla kor ka maraynaa kolla hoos ka maraynaa marra carabi baan ku miaalinaynaa marra soomaali kayf carabi ahaan haddaan aadno ra haddaad dhahdo ra keligeed salaadaadii way jabtay haddaad kasu dhahda laakiin kha haddaad dhahdo salaadaadii ma jabin maxaa kala saaray luqadda luqadda kala saaraysa lianna ra waa arag wey fiil wey waa ficil amar limaada ra'aa bay ka imaatay raaa maxaa la yidhahdaa waa lafiif e kayfa yakunu lafiifu mufhiman <laughs> ra'aa maxaa la dhaha waa lafiif eesh koraa mafruuq walaa maqruun maqruun wey waaye ra'aa waa maadi markaad mudaaracaynayso maxaad samayn lam geli maxaad ku jasmin xadfa xarfi اlcila maxay noqon marka lam lam yara yaro weeye sooma ficil amarka markuu muxaraku الthaani uu yahay waxaad amrayso mudaariciisu ka labaad uu xarakaysan yahay waxay yidhaahdaan eesh umira bixarakatii sooma xarakadiisaa lagu amraa xarfu xarfulmudaaricada go ku hadal maxaa soo hadhay ra waa soo hadhay marka ra halkaasay ka imaata halkaasa laga keenay sooma ra marka haddaad dhahdo salaadii kasna aad dhahdo salaaddii ka kacwey haddaad qi dhahdana sidoo kale ka kacwey lianna waxaa weeye waqaa sooma waqaa maxaa weeye lafiif mafruuq wey xarficillu labada dhinac u kala jira sooma waqaa markaa mudaaracaynaysa xarficillaan kood ka dhici ka dambana waxaa ku juz min xadfi xarficilla lam yaqi way noqon sooma haddii xarfu mudaaracada gaay umira bixarakati maxay noqon qi haa salaadaadi ka kacay ri haddaad dhada ka ri ridii caadiga ayd ridii ra way tii soomayn ri haddaad dhada ka waran xaraf muhim oo soomaaliya aad ku hadashay salaadaadi ilaahu naxariiso ka kac jamiil haye waaye aw xarfin mufiimin camda iyadana salaaddii wuu burinayaa waxaa kale wa bilmufairi camda almufair qaacido qabso wax kaste oo soom uu ku jabo salaadna way ku jabtaa wax kastoo saa'im afuriya qofkii musalligaana salaaddiisii maxaan dhahnaa way ka burisaa qaacide wey laakiin cagsi ma jiro cagsiga maxaa weeye wax kastoo salaad jebiya yaa soom jebiya dhaqaagaa dhaqaaqlada soomka ay ka kacbu noqon hal meel kuudud baa ka iman sooma imanaysa cagsigaa ma jiro cagsigaa ma jiro idan wax kasta oo soon jebinayey maxaa la dhihi jiray salaadana wuu jebin mataa hadduu kas ula yimaado wey camdan baa ku xiran jamiil suaal su waxay waxayt qof ayaa khaakha madaxiisa ka soo dhacday xaddudaahir bay timaadee oo halkan ah dhaahir waynu ogaan doonaa insha allah kutubta kale kutubta waaweyn markaan gaarno lianna xurufta xalqiga ka soo baxdaa la kala qaadi mid isagu inuu baatinka yaabo mutafaq aqsal xalqiga adna alxalqiga inuu xaddaahiri waa isagana mutafaq wasad alxalqigu maxadudaahir buu ku jiraa mise kuma jiro imaam nawowi iyo hazaali iyo rag baa kala bixi doona laakiin hadda khilaafkaa iyo halkaa masii gaarhayno waxaan rabnaa inaan ogaano haakadii madaxa ka soo dhacday ee soo ruujisa xadu daahirna timaaday haddaad salaadii jundhug siiso salaaddaadi ka waran ya salaadaadi ilaahay u naxariisto wey sax wey lanna qaacidaan haysanay sooma salaadaadii ilaahay naxariis allahuma culimmadu masaa'il bay ka soo reebaan dhowr masalo oo khaakhadaa ku saabsan xagga salaada waa goorma xaddu daahir bay timid meelaad ku tufta ma lahoo tiish ma haysatid rooggiina kuma tufi kartid maxaa dhihi jiray waxaad samaysa ma laho dhinacna uma dhaqaajin kartid afkana kuma sii hayn kartid mana tufi kartid lidaruuratin baad markaa jullig isooga siinoo salaadaadii xoogay aan u daynaynaa masalo kaloo aad u dhacdaa jirta soonka gaar ahaan ama qofkii soon sunnuhu soomayahay almuhim soonka dhacda waa waxee masale waxaa jirta soonka aan oogu tegi doono aan kutubta waaweyn insha allah minaajka iyo ama kutubta ka sokaysaba oo ah qofkii cunadii uu cunay ilkihii wixii kaga hadhay haddii ayuu afka intuu ka waxeeyo ama carabkii uu ku soo saaray kadibna uu liqo waxbaa joof gaadha cayn baa joof gaadhay sooma soonkaaga ka war ilaa naxariisto ka waran timir baad cuntay salaada gashay baad dhahday kadibna in yar baad dirtay ka warran salaadaadii ilaa u naxariista iyadana sooma sababtoo qaacidaaan sheegin salaadaadii ilaa naxariisto iyadana masaa'il bay culimadu ka soo reebeen laakiin meelaha kale aan gaarna almuhim salaadda waxyaalaha jebinaya in aad u fiiriso way xaqiiqatan jamiil waa camdanna mubdilaadki ayuu ka mid yahay ha camdan maya waxaan mufadirka ah haddii aad sahwi ula timid soonkii wuu jebinay salaadana ma jebinayo camdi unbaa jebin wa bilukli اlkaiiri alakli iyo ukligu kala duway akligu maxaa weeye waa ficilkii aad samaynaysa ku guraysa ukliguna waa cunadii weeye marka wa bilukli اlkaiiri naasiyan cunno fara badan haddaad cunto salaadaadii way jebi salaadaadii yeesh way buraysaa naasiyan xaala kawlihi naasiyan meesha maxaa ka sii fahmaysaa min baabi awlaa aluklu اlkaiir eesh camdan soo ma aluklu اlkaiir naasiyan halkan iyo soonkii way ku kala guudayaan lianna soonka haddaad cunno badan ka dharigto saxan biriisa intaad soo qaadatay eber aad ka dhigto adoo isilmaansan biyana iskaga dejiso soonkaaguu kuu jiraa laakiin ka warran adoo ku jira yaad saxan beriisaa meesha soo qaatay eberaa ka dhigtay juus dheer oo seekaana waa ka sii daysay salaadaadii ka warran ka kacway sheekh limaada lianna nadmiga labadooda yacnii say isugu haystaan baa kala duwan salaadu waa wax intaa la ogaan karo wey qof ciyaarayaa tahay oo salaaddii aan waxba ku jirin baa iyadana taa waxay ka mid tahay mubdilaadkii bay ka mid tahay waxaa mubdilaadkii ka mid ah alaai xarakaatin mutawaaliyaatin walow sahwa masale shaaficiyada aada loogu qabsado wey laakiin iyaga ku gar leh soomo limaada daliilka meel galaan ku gaari doonaa hadda sidii kiniin maxaa la dhihi jira uliq sooma alaati xarakaatin mutawaaliyaatin walow sahwan waxaa weeye qofkii oo saddex dhaqaaq laga helo saddex dhaqaaqunbaa meeshardi baa ku xiran maxaa weeye mutawaaliyaad waay waa inay isxigxigeen oy xidhiidhaan ama sahwi u samee ama camdi u samee salaadaadi ilahu naxariis way jabtay xitaa culimadu waxay dhaheen hal mar hadduu dhaqaajiyo ka kacay haddaad labada gacmood saa u dhaqaajisa madaxana saa dhahdo salaadaadii ka kacay ilahu naxariis dadka cumaamadaha qaba maanta dhan cumaamadaha hagaajisanaya dadka garh kale maanta dhan garkooda ka warhayay maanta dhan dadkan isku mashquulsan taana waan kuu xisaabinayna un haddaan agtaada joogno oo fuqahaa shaaficiya aan nahay waaxid inain alaaa meesha iskaga dhaqaaq baan dhahaynaa safkaa naga buuxinayna salaaddii yeesh way kaa jabtay culimmadu waxay kala qaadaan hataa shaaficiyada gacanta qaaditaankeeda iyo lugta qaaditaankeeda way kala duwan yihin haddaad gacanta qaaddo qaaditaankii waa koobaan dhahaynaa haddaad tan qaadana oo koobaan dhahaynaa laakiin lugta haddaa karu qaado waaxid baan dhahayna celiskana inain baan dhahayna hal maroo kale aan kaa ranaa bes kacay noqonaysa oo maxaad lugta iyo gacanta u kala duudeen waxay dhaheen lugta maxaa asal u ah inay xasiloonaato maxaad la wadwadaa adigu laakiin gacmaha inay dhaqdhaqaaqaan waa iska caadi sooma laakiin lugtanaad wadwado wax kalea ku jira salaadaadii waad ku socotaa jamiil alaaa xarakaatin eesh mutawaaliyaatin walow saawan culimmadu waxay dhaheen xarakadu waa inay ka imaato udwi haqiil ahoo culus laakiin xarakadu haday ka imaato cudwi khafiif oo fudud salaaddii dhaqdhaqaaqa ma jebinay cudwi khafiifa ah maxaa dhan xubniyey gacanta ood celcelisa maalan tusbax baa qaadatay subxaan rabbiyal cadiimi subxaan rabbiyal aclaa baa xoogay waa nin waxaa tahay aan aad waxu kala gergeranayninoo ama si kale maxaan dhaha waswaaskaagaa farbadan marka ku xisaabsanaysaa tusbixi waaxid inain alaad saddexdima waxaan dhahaynaa saddex dhaqaaq waad dhaqaaqday maya waa khafiif baan dhahayna iyadana inkastoo madhabku uusan qabin aan kutubta kale ku arki doono haddaad fartii dhabaqaajisa ka waran markii tixiyaadsanayso waxaan dhahaynaa kow labo saddex kakaa meesha maan dhahaynaa mee cudrigaa ah, khafiifa ah, dadkaa kusii adkaynayna sooma jamiil waalaati xarakaatin mutawaaliyaatin walow saaban idan labadaa qayd baa ku xidhan saddex xarako inay xidhiidhaan waxay u deliishateen shaaficiyo adilo fara badan baan haysanaa oo shaaricu inuu wax badaan ku xidhay saddex xooy farabadan sooma hataa aqaluljamci inuu yeesh saddex sooma badan baa haysan oo xadiis maxaad oga jawaabaysaan eesh nebiga sal alla alay wasalam inuu gabadhii binta abi umaama soomahayn inuu xambaaraya mar dhigaya sujuudi yaa ku yidhi adigu way wada xidhiidheenoo nabigu saddex buu dhaqaaqay soo ixtimaal ma ayneesh inuu waxay u dhedhexeeyeen sooma jamiil idan idaa taaraqa alixtimaalu ila daliili badala alistidlaal sooma ka kacway dhulkaa lagu daadeen xadiiskii dhannaayeed wadati idan safka markii la gelayaha la iska ilaaliyo salaadaada ku khamaarin ama meel bannaan oo furjo ah markaad gelaysa ku khamaarin haddaad faqiih safkana waad buuxin salaadiina ma jabis maxaa lug baa qaadi talabana waa soo qaadi dhexdaad in yar istaagi space waxyar kadibna laba kalaad qaadi talaad xarakaat mutataaliyaad ma arbac xarakaat waaye laakinaha hayr mutataaliyaad waay sooma faqih baa tahay faqih salaadaada yeesh waa ilaashanaysa haddii kale qatab qatab qatab intaad dhahay salaadaaday ka kac noqon jamiil ya yah maxaa safka ka horeeyaa wax ka bannaan yahay man wasala safan wasalahu llah waad rabtaa inaad gasho soomo waxaa rabtaa safkii inaad buuxiso safkaa buuxitaankiisana suurtagal maho ilaa saddex dhaqaaq iyo ka badan mooyeen maxaad samayn salaadaadii haddaad ilaashanayso lugtaad soo qaadi dhexdaad dhigi tii kalena waa soo qaadi in yar baad istaagi culimadu waxay leeyihin tuma'niina wax dhan yacni tuma'niinana waan garanaynaa intay leeke sooma intahaa intaasaad u yarkaadin kadibna laba dhaqaaqoo kalea dhaqaaqi safkii waa buuxisay salaadiina waa ilaalisay haddaadaad saa samayn sooma qaataab qaataab salaadaada ka kaca jamiil waxaa salaada buriya oo mubdilaadka ka mid ahaa alwathbat alfaaxisha alwathba waa booditaan qofkiioo hal mar kor u boodo salaad buu ku jiraayo iska bootan dhisanayaa alfaaxishay culimmadu raaciyeen faaxishadu wax macnoay sii samaynaysa male waa sifa kaashifay dheheen lianna kulla wathba maxaa wey waa faaxisho wey yar quruxsan maa jirta oo salaada dhexdeeda maya salaada wahba kasta oo samaysa mid faaxishaa ah wey idan waa sifa silfa laazimi wey waxaa kale oo jebiya salaada addarba almufrid ah garaac xaddiisii ka baxay garaaca xaddiisa ka baxay waxay ku taxdiidiyaan qofka markuu wax ku dhufanaya adigii dhan inaad isla dhaqaaqdo laakiin intaad usha soo qaata haddaad saa ku dhahdo waa darbaad samaysay laakiin darbada waa hayru mufrida ah wey laakiin adigii dhan haddaad isla dhaqaaqdo darbadu waxay noqon mufrida ah. idan darbadaasina waxay ka mid tahay salaada waxyaalaha waxyaalaha buriye darbada waxaa la mid ahaa arafsa rafsadu maxaa weeye qof inaad laaddo salaaddaadoo ku dhex jira qof intaad ku xanaaqdo inaad si fiican u laaddo adiga dhanna isla dhaqaajiso salaadaadii way jabaysaa waxaa kale oo jebiya buriye aan dhaho salaada ziyaadati ruknin ficliyin camda rukni ficli ah arkaan ficliya waan naqaanaa sooma rukni arkaantii ficliga ahayd ka mid ah haddii aad kas ogu darto salaada maalan labadii sujuudood baad dhahday ina sujuud way iska fiican tahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi wahuwa saajid ku dar mid kale ku dar mid kale hawaa kusii dardarin salaadaadii ka kacwey waxyaalaha salaada buriya waxaa ka mid ahaa altaqadumu calaa imaamihi biruknayni ficiliyeyni waاltakhalufu bihima bigayri cudur waxaa weeye qofkii ma'muumka ahaa inuu imaamkii kala hormaro laba rukni oo ficli ah markaan ku dhaho laba rukni oo ficli ah waxaa baxay laba rukni oo qawli ah sooma arkaantii ficligana waa la yaqaanaa sooma laba rukni oo qawli ah qofkii haddii uu kalaba rukni oo ficli ah hadduu kala hormaro imaamkiisi salaadii wayay burtay tusaale ahaan imaamkii faatixadii buu akhrinayaa kan ma'muumka meeluu u degdegi kaale sheeg faatixadii buu dhammeeyey rukuuc buu ka tuurtay uu soo kacay ictidaalkiina uu ka tuurtay sujuuddii sii aaday sujuuddaada addaysaamo ahaa imaamkiina faatixadii uu ku jira ahaa meeqa rukni oo ficil aha idin dhexeeya labo labaad kala hormartay soomo ahaa salaadaadii ka kacwey sababtaa ah meeshan waxaa ikhlaal galay shay waajib ah oo mutaabacadii dhannayd meelaa u socoto salaadiina gooni uma tukanaysid imaamkiina lama socotid sooma idan salaaddii waxyaalaha buriya ayay ka mid tahay waxaa alaadaha salaada buriya atakhallufu bihima bikayri cudr labadii rukni inaad kala gadaal marto adigoo ma'muum aha imaamkaagii cudurdaalla aada haysanin maxaa weeye bilcagsi tii un hadda dabagedi adigii faatixadii baad ku jirtaa imaamkiina faatixadii wuu dhammeeyey wuu rukuucay wuu ictidaalay maxaa dhihi jiray sujuuddii buu aaday waxaan dhahaynaa laba rukni baad kaga gadaal martae salaadaadii haddii cudurdaal haysanin salaadii way jabtay haddaad cudurdaal haysata ka waran xukunkeeda kutubta kalean ugu tegaynaa altakhalufu bihimaa bikayri cudrin hay su-aal waswasada oo qofka waswaas ku dhaco cudurdaal ma la xisaabin culimadu waxay dhaheen cudurdaal lama xisaabinayo sababtaa waswasadu min ashaydaan bay ka ahaatay qofka marka dambena kharaa'ib waad maqasheen ama waad aragteen qofka uu geli shaydaanku madaakhishiisayna ka mid tahay meelaha qofka uu ka soo galo wuu wadi wuu wadi wuu wadi ilaa qasaska qaar sidii la sheegayey nin ayuu ka galay xaggii dahaarada kadib wuxuu maradan daahiri wuu wadi wuu wadi wuu wadi wuu wadi heer markii dambe uu gaadhay inuu maryo salaaddii uu u samaysto gooni ah xataa dadkii uu siirasho hadday ku salaamaan nijaasiya waxbaa kaa soo raaci suuqa markuu socdo dhar buu qabaa salaadana kuwaa sanduuqa ugu xiran dhar baa boorsada ugu jira heer uu gaadhsiiyey dadka qaarkood ilaa markii dambe shaydaan uu ku yidhi dharkan ma daahiroobayey hal meel buu ku daahiroobayey la aad waa halkee waa badda kadibna uu badda la aaday kadib baddii uu ku dhaqay ku dhaqay markii dambena uu yidhi baddan xataa show maada ku soo daahirininba aslan saaka maad aadin mise maada aadin buu geli heer uu markii dambe gaadhsiiyey dadka ku ag ciyaaraya meesha badda agteeda ahaa ayuu weydiinay saaka meelahan maan idin maray horta anoo sii socda xagga badda u sii jeeda wuu ku aroorin sheekh dadka qaar waawaad aragteenba aslan gaarisaan ku garanayaa wadaad sheekh maxamed la yidhahdo sheekh maxamed khazaali la yidhaahdo salaadda wuxuu samaynayaa imaamkii wuu xidhay isagana allahu akbar xagga takbiirta mar buu kaa geli takbiirat ulixraam xagga niyadu mar buu kaa geli xag maxaa dhihi jiray ficilkan ma la imaatay mislmaada la imanin buu kaa geli mar wuxuu kaa geli xagga dahaaradii buu kaa geli sheekhaas wuxuu ka galay xagga takbiiratulixraamki iyo niyadii allahu akbar allahu akbar ragcad baa dhammaan talabaad baa dhammaan saddexaad dhammaan salaadda waxaa laga yaaba jamaacada inay ku dhaafto idan sii socon buu kudhihi aslan waa shaqo shaydaan weeye idan waswasada cudurdaalka laguma darayo waswasada mcudaartu qofkii inuu badiiculqiraa'a yahay iyo meelo kale gashaa waniyati qadci salaa saddexdan soo socota dhammaantood niyada ayay ku saabsan yihiin ta koowaad waxaa weeyaan niyatu qadci salaa qofkii haddii uu go'aansado salaadii inuu ka baxo salaaddii weyba burtayba salaad kuma jiro dadka qaarkood waxaa arkay wuxuu go'aansan inuu salaadii ka baxo markaasuu dhihi asalamu calaykum asalamu calaykum arrafin asalamu calaykum looma baahna aslan ma go'aansatay haa salaad kumuma jirta waxba asalaamu calaykum ha noo niyatu qadci salaasaa weeye waxaa kale tacliiqu qadcihaa bishay waxaad hebelood sugaysa oo telefoonka ku sugaysa xoogay kuusoo tuuri rabe oo arrimo khataraha kaala hadlayay yaadhaino salaadda hadda ma tukada nin hebel arbuu ku soo garaaca bal gal aad aragtid markuu ku soo wece aslan waxaad sii gelaysaa waxooga kama jiraba salaadaadi marka shay baad ku xidhay sooma telefoon soo dhicitaankii ka kac waxaa kale altaradudu fii qadcihaa telefoonkii baa telefoonkiibaa soo dhacay isla iyadii kuwad saasaa u fiirisa waa hebele nima ma ka baxdaa salaadda waa loo soo noqonay yuusan ku dhaafin yacnii lacagtan badan yaysan ku dhaafin iyo arrintan yaysan ku dhaafin waxba asii wadanin taradud mar ma yimid ka kacway leanna saddexdan waxay did ku yihiin yaa garan yaa maya si kale aan u dhigo saddexdan maxay ka hor imanayaan limaadaa salaaday u jebinayaan niyadii soomaayn xaggee niyada niyadu meeqa mabxad bay lahayd toddoba ko may keegelays keegelays ay sheeg koraada axsant shardiga waaye shardiga shardiga shuruud bay lahayd niyadu shuruuddeeda waxaa ka mid ahaa aljasm goyn niyatu qadci jasmi ma haysid niyatu taradud jasmi ma haysid tacaliiqu bishay jasmi ma haysid sooma idan waxaas dhan halkaasa ku baxaysaa maxay ahayd xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman kayfiyatun shardun wamaqsuudun xasan hada wsala اllah wslm cla rasuulihi اlamiin wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin